الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد waxaanu qaadanaynaa alaxnaf alaxnaf bin qaysin ninka lagu magacaabo alaxnaf ibnu qaysin yasuudu bani tamiim waxaa madaxaystay oo madax u ahaa ninkan qolada reer beni tamiim lagu magacaabo in alaxnaf ibnu qays balaqa waxa uu ka gaaray min asharafi xagga sharafta iyo wasuudati xagga madaxtinimada maabuu ka gaaray laa tanfacu aysan anfacaynin aysan wax u ziyaadinaynin alwalaayatu maamul iyo madaxtinimo walaa yaduruhu aysanna dhibaynin alcaslu caslitaan haddii madaxtinimo laga casilo oo loon dhiibin iyo haddii la madaxeeyaba wax faa'iide ah oo hadda u ziyaadaysa ma jiro sidiisa ayuu khayr iyo wanaag iyo sharaf iyo madaxtinimo u leeyahay macnuhu waa sida sidaa ayaa loola jeedaa ziyaad ibnu abihi baa sidaa markaa yidhi kaanad waxay ahayd dimashik magaalada lagu magacaabo tadxaku mid quslaysabay ahayd macnaha tadxak mid ifaysabay markaa ahayd lirabiici gugii ayay la iftiimaysay rabiici iyo gugii bay la iftiimaysay adalqi ee dalqiga markaa ahaa gu aad iyo aad u fiican oo dalqi ahoo barwaaqo badan ayaa markaa jiray taasay markaa la iftiimaysay mukhtaalatan tii ku faantabay markaa ahayd bikhamaa'ilihaa khamaaisheeda beeraheedii ayay aad ugu faanaysay annadirat ee iftiinka iyo quruxda markaa lahaa mashuwa mid mashuwe ah ayay markaa ahaydoo waxay ahayd mid ziyaade iyo sharaf ku leh biriyaadihaa alcatirati beeraheeda iyo darajiinooyinkeedii uduga iyo catarka iyo uduga u saaxiibka ahaana mid mushawad ku ah oo markaa ku ah mid ku sharaf yeelatay oo dadkii iyo magaalooyinkii oo dhan ay uga sharaf badatay taasay markaa la iftiimaysay wa kaana wuxuu ahaa qasru amiiri اlmu'miniin mu'miniinta amiirkooda qasrigiisii waa mucaawiy bna abi sufyaane qad akhada mid guda galay uhbatahu u diyaar garowgiisii qasrigii amiirkee ninka lagu magacaabo mucaawiy bna abi sufyaan baa markaa amiir ahe qasrigiisii iyo xafiiskiisii boqortooyadiisii waxay bilowday inay bal hubiyey diyaargarow u gasho liistiqbaali say u soo dhowaysay u qaabisho alwaafidiina kuwa u soo wafdinaya calayhi korkiisa bacdamaa madax uu noqdayoo hadda uu madaxoobay waxaa u imaanaya wufuud fara badan marka sidii loo soo istiqbaalin lahaa wafdigaa imaanaya u soo gelahaya yay u diyaargaroobaysay wamaa in udina looma idmin liwali qaadimin qaadim iyo soo gala kii u horreeyey cala alkhaliifati khaliifka uu u soo galay xataa baadarat ilaa ay soo degdegtay ukhtuhu walaashii waa mucaab bin abi sufyaan walaashiisii lxakiim binti abi sufyaan ahayd fa akhadad waxay guda gashay ka qaadatay makaanahaa makaankeeda khasriga boqortooyada makaankeediibay ayaduna ka qaadatay oo waraa'a asatri asturka gadaashiisa ah meel astura inta loo sameeyey yaa mar kastoo qaadim yimaadoo soo galoo loo idmaba waxay soo fadhiisanaysaa asturka iyo satriga dhinaciisa sababtu maxay tahay litastamica say u maqashay u dhegaysato ilaa maa yurwaa waxa lagu warinaayo o lagu sheegaayo fii majlisi alkhilaafati khilaafada majliskeeda goobtaa la fadhiyo ee boqortooyada ah waxa lagu warinahayo inay maqasho bay doonaysaa oo min axaadiidi rasuuli rasuulka axaadiistiisa ka mid ah salawaatuullaahi wasalaamuhu calayh iyo walitatamalla inay ka buuxsatay ka dharagta mimaa yanhuruhu waxa lagu firdhinahayo julasaa'u alamiiru lmu'miniin mu'miniinta amiirkooda dadka julasada la'ah ee markaa la soo fadhiistee markaa la fadhiya waxyaabaha ay tuurayaan oo ay fardhinayaan oo ay meesha ku sheegayaan oo min nawaadir alakhbaari akhbaarta nawaadirta ah ee dhifdhifkee mararka marmar la maqlo ama akhbaarta nawaadiraheeda iyo wixii markaa cusub say uga dharagto ay qalbiga uga buuxsatay usoo soo fadhiisanaysaa iyo wa rawaa'ici اlashcaari shicirada la tirinayo kuwooda ugu wan wanaagsan iyo wabaaliqi اlxikmati xikmada midda ugu xeelka dheer falaqad kaanad umu xakiim waxay ahayd sayidatan gabar sharaf leh raajixata alcaqli caqli sarreeya leh caaliyat اlhimma himmada iyo waxa ay leedahay himmada himmadeedu ay caali tahay gabar noocaasa ayay markaa ahayd gabadha umuxakiin markaa lagu magacaabo oo waxay ahayd gabar sayida ah macnaha shariifad ah raajixat alcaql caqli sara leh caaliyat alhimma himmadeedu ay markaa sarayso tasbuu waxay u hanqaltaagaysay ilaa shariifi almataalibi waxyaabaha la dalbo ee la helo kuwa ugu fiicfiicanay sifooyinka ugu wanwanaagsan mataalibtooda iyo gaaritaankooda taana markaa way u hanqaltaagaysay wa kaanad waxay ahayd tacrifu mid garato aqoonsato taqaana anna akhaaha walaalkeed ya'danu inuu u idmo linnaasi dadka biddukhuuli soo gelitaanka calayhi asaga ay u soo gelayaan xasba maraatibihim inta ay maraatibtoodu tahay qof kasta martabadiisu heerka ay gaarsiisan tahay yaa dadka loo soo hordaynaya macnaha waxaa loo qaabilayaa uu dadka u idmayaa waa xasba maraatibihim darajooyinkooda ee sharaftooda hadba herkay gaarsiisan tahay fayuqadamu waxaa loo soo hormarinayay saxaabata rasuuli rasuulka saxaabadiisa calayhi salaatu wasalaam calaa man baa laga hormarinayay shaksi dushii cadaahum ayaga ka soo haray wixii saxaabada ka soo haray kow saxaabadaa loo idmaayey uma kabacdi yaliih waxaa ku xigay kibaaru اtaabiciin taabiciinta kuwooda ugu waaweyn wa ahlulcilmi haddana dadka ahlulcilmiga ah wadawl axsaabi dadka axsaabta iyo sharafta iyo magaca iyo maamuuska ku dhex leh tolka kuwaasaa haddana markaa ku xigay habkaasay dadkulu ahaayeenoo martabad martabad baa loo soo fasixi jiray laakina ummalxakiim gabadha lagu magacaabo wajadad waxay heshay akhaahaa walaalkeed oo yastaqbilu qaabilahaya zaa'iruhu lwal zaa'irkiisii ugu horeeyey ninkii hore ee maanta loo soo fasaxayee ugu soo horeeyey asagoo qaabilahaya istiqbaalan qaabilitaan istiqbaal qaabilitaan ayuu qaabilahayay yashuubuhu lagu dhex dhexdheehay oo lagu dhex daray shay-un shay oo min alfutuuri daal ah shay caajisnimo ay ku dheehan tahay zaa'irkiisii maanta u soo qaabilay ayuu wuxuu ku qaabilay istiqbaalan soo dhoweyn yashuubuhu la dhexgeliyey oo lagu dhexdheehay shay-un shay oo min alfutuuri daal markaa ah qofka markaad soo dhowaynayso si firfircoon markaad u soo dhowayso oo aad u istaagtood u degdegtood iscaajis bixiso waa qof la jecel yahay laakiin futuur baa ku dheehan markuu soo dhowaynayey asoo meeshiisa uga kicin isaan weji siinin asagoo macnaha daal ka muuqda oo kale yuu markaa ku soo dhoweeya ninkaa maalinta wasamicatu waxay maqashay muxakiim yaquulu lahu asagoo u dhahaya waa walaalkeede wallaahi allan ku dhaartaye yaa axnafu axnafow ile ninka soo galay ee si fiican aan loo soo dhowayninee futuurka iyo daalka lagu soo dhaweeyey waaba axnafba axnafow ayuu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartay yaa axnafu axnafow maa tamahaltu ma xasuusta buu yidhi abu sufyaan baa dha'aya yowma maalintii safayn ee mucaawi bin abi sufyaan ayaa wuxuu leeyahay ma xasuusta maalintii dagaalkii safayn dhacay waa asagii caliya maratan hal mar ma xasuusto oo watadakartu aan xasuusto in inxiyaazaka gooni noqoshadaada canna xaggeenaad naga gooni noqotay ilan axnaf maalinta cali buu la saftay cali buu markaa la jiray markaasuu leeyahay wallaahi yaa axnafu axnafow maa tamahaltu ma matasho oo hortayda ma soo dhigto ma xasuusto yowma sifayn maalintii lagu magacaabayo maratan mar oo watadakartu haddana aan xasuusto in inxiyaazaka gooni noqoshadaada iyo ka fogaantaada cannaa xaggeena aad ka fogaatay iyo wa wuquufaka hortaagaagii garab istaaggii aad istaagtay ilaa jaanibi cali ibni abi aalib cali ibni abi aalib jaanibkiisii dhinaciisa ilaa kaanat waxay noqotaa xazaazatun xazaazad baa igu kacda waxaa igu kaca wax aad iyo aad u dhib badan waaye jirreecyaa igu kacda ama xajiin baa ku kacda fii qalbi qalbigayga mar kastoon xasuusto maalintii aad naga dhinac martay ilaa an amuut ilaa aan ka dhinto waxaan hilmaamaynin waayo buu yidhi fabaadarahu rajul baa degdegay asagana oo la degdegay hadalkii qaa'ilan asagoo odhanaya waa axnafe wallaahi baan ku dhaartay anigana yaa mucaawiya mucaawiyow inna alquluuba quluubtii allatii quluubtaasoo naaka aan kugu caroonoon kugu nacnay biha ayada maa tasaalu kama zuulin weli bayna janaaxinaa dhinacyadeenna inay ku jiraan quluubtan shalay kugu necbaneen weli waynagu taalaa buu yidhi wa waina asuyuufa seefihi allatii taasoo qaatalnaaka biha aan kugula dagaalamayna maa fati'at kama zuulin weli fii aydiina gacmeen inay ku jiraan weli seefi aan kula dagaalamayna gacmaheenay ku sugan yihiin wa in tadnu haddaad u soo dhowaato min alxarbi dagaalka oo hadda aad dagaal bilowdo haddaad dagaalka u soo dhowaato fitran hal far wax yar oo far oo kale ah nadnu minha waxaan u dhowaanaynaa shibran hal taaka buu yidhi iska jir weli sidii waan nahay waay macnaha haddaad u soo dhowaatid dagaal ood usoo dhaqaaqdo hal far nadnu annaguna minhaa dagaalka shibran baan usoo dhowaanaynaa in tamshi haddaad u soo socoto ilayha xaggeeda mashiyan socod namdi ilayha waxaan u soo aadaynaa annagana harwalatan si orod ah wa wallaahi allaan ku dhaartaye maa xamaladnaa naguma xambaarin ilayka xaggaaga inaan kuu nimaado hadda ragbatan jacayl aan jecelnahoon rajaynayno fii cataa'ika siismadaada ha u malaynin xafiiska aan kugu nimid inaan xoolo kaa doonayno aw rahbatun ama cabsi inaan kuugu nimid min jafaa'ika goysmadaada aadna goyso ood nala colaytanto inaan ka cabsanayno labadaba ha u malin inaan kuugu nimid wainamaa ji'naaka waxaan kuugu nimid lirabi sadci ra'bi sadci baan markaa kugu nimid macnaha waxaan kuugu nimid buu ula jeedaa liislaaxi daati bayn islaax daata bayn macnaha muslimiinta in la islaaxiyo in dagaalkan iyo waxaan la dejiyo in dadka muslimiinta ah waxooda la hagaajiyo waa lira'bi sadci baan markaa kugu nimid waxa aan kugu nimid ha u malaynin xoolo aan kaa rabno ha u malayn cabsi aan kaa cabsanayne ra'bi sadci baan markaa kugu nimid muslimiinta dhexdhexaadintooda ayaan kugu nimid walama shamli iyo wadajirkoodoo laga shaqeeyo in muslimiinta laysku keeno oo jamaca inaan kulmino macnaha oo lami in lasoo dumoo laysku keeno ashamli wadajirka ayaan kugu nimid wa jamci kalimati lmuslimiin muslimiinta kelimadoodana la jamciyo la waxido islaax in laga shaqeeyo intaasaan kugu nimid uma istadaara waa ka jeesto wuu ka wareegey wakharaja wuu iska soo baxay min xayثu ataa meeshuu ka yimid intaasuu ku yidhi waana ka soo dhaqaaqay falam tamliku maysan hananin ummu xakam way iscelin weysay ilaa an tuziixa inay dhaqaajisay maahane waxay fujisay طarafa sitri asturkii ay ku jirtay darafkiisii macnaa qolqolkiibay saas u fiirisayay u fayda waxoogaa litaraasay u aragto haada aladii midkan yaruddu ku celinaya ila alkhaliifati khaliifka xaggii alxajara dhagaxa min xayu jaa meeshuu ka yimid dhagaxii meeshuu ka yimid ninkan ku celinaya ilaan waxaan wax la iska hilmaamay waa wax mataqaanaa iska ah wax hadda sidii hore aan markaa ahayn bacdamaa khilaafadii uu hayo mucaawiya bn abi sufyaan dhagaxii meeshii uu ka yimid ku celinaya caradii iyo wixii say u aragto oo wayakiilu u beegahaya lahu khaliifka assaaca halkii koombo saacayn laba koombo uga dhigay ilan hadal yar baa la yidhi asaga wuxuu yidhi ma xasuusto maalintii safayn ee aad naga carartay calina aad dhinac istaagtay ilaa qalbigayga wuu go'go'aa xumaaniyo xajiin baa ku kacdaa asagana waa u beegayo laba saac buu markaa uga dhigay oo wayakiilu u beegahaya lahu khaliifka asaaca halkii saac ee suus saacayni laba saac iyo laba goon buu uga dhiga inay aragtay rabtay marka xijaabkii saa u dhaqaajisay wayna fiirinaysay fara'ad waxay aragtay rajulan nin qasiira alqaamati aad u gaaban qasiira ay gaaban tahay alqaamatu joogiisa dayla ljismi caata ah jiskiisa jirkiisana aad caata u ah aslaca ara'si madaxiisana aan timo lahayn aslaca ra'sigiisa uu xiiran yahay mada xiiran oon timo aan lahayn mutaraakiba alasnaani ilkihiisu ay isisaarsaaran yihiin waa meesha lakabka laga dhaho maa maa'ila adaqni gerkiisa uu dheer yahay munkhasif alcaynayn indhihiisana ay god ku jiraan indhihiisa god eh, hoos ay markaa ku jiraan axnaf arajulayn lugihiisay qalqalloocan yihiin axnaf dal baa la odhan jiray lugihiisay dalbaysan yihiin laysa fii insaanin insaan kuma sugna caybun ceeb ilaa walahu wuxuu ku leeyahay ninkaa minhu ceebtaa nasiibun qayb wax ceeb ah oo insaan lagu sheega ma jiro ilaa waxba uga sugan faltafat waxay eegtay marka markii nin noocaasa aragtay faltafat waxay eegtay ilaa akhiiha walaalkeed waa mucaawiya oo qaalad waxay tidhi yaa amiira almu'miniin man haada aladii waa kee midkaan yatahaddadu alkhaliifata khaliifka handadaaya midkan khaliifka handadahaya wayatawacaduhu u goodinaya waa kuma fii cuqri baytihi gurigiisa dhexdiisa ugu goodinaya haddana war ninkan yuu yahay fatanahada mucaawiya mucaawiya wuu neefsaday marka neef weyn baa ka foqday waqaala wuxuu yidhi haadaa midkan alladii kii waaye idaa qadiba hadduu caroodo qadiba lahu ay u caroonayaan sababtiisa miatu alfin boqol kun oo min bani tamiim reer bani tamiim ah nin sahlan ma aha laa yadaruuna ayagoon ogeyn fii man qadib wuxuu xanaaqay xanaaqiisun hadday arkaan sayfahoodii waxooday soo cararayaan maxaa ku dhacay muxuu u carooday maxaa ma jirto hal keligii hadduu mar caroodo adiba lahu waxaa u caroonaya caradiisa miatu alfin boqol kun oo min bani tamiim ah laa yadruuna aan ogeyn fii ma adiba wuxuu markaa u carooday inahu xnaf ibnu qays waay ninkaan waa ibnu qays waa sayid bani tamiim waa sayidu bani tamiim reer bani tamiim sayidkooda wa axadu afdaadi اlcarabi carab raggooda afdaada ahe ayagoo kale aan la heli karin qiimaha badan mid ka mid ah waaye wa abطaalihim waa geesiyaashoodii alfaatixiin ee furanayay magaalooyinka faatixiinta ahaa fatacaalow kaalaya marka nastacrid aan soo bandhignoon eegno qisata xayaati اaxnaf ibni qays min awalihaa qisadiis haddaanu bilowno kow aan ka soo bilowno fi sanati اhaaliati sanadii saddexaad qabla alhijra hijrada horteeda yaa welida lagu dhalay welida waxaa loo dhalay liqays bin mucaabiya assacdiya ninka lagu magacaabo mawluudun wiil baa loo dhalay dacaahu uu ugu magac daray addaxaak daxaak baa la yidhi asagaa u bixiyey daxaak ninkaa hayra laakiin ana annaasa dadkii maa labisuu maba daahinba an laqabuuhu allaqabuuhu inay ku naanayseenay ku laqabeen bilaxnafi axnaf baa la yidhi liicwijaaji fii rijlayhi qalqallooc lugihiisa ku jira dartood dalba uu lahaa darteed yay axnaf u bixiyeen dadka uma kabacdi halaba laqabu laqabkiibaa ka guulaystay oo ka saro noqday cala ismi magacii daxaag nin u yaqaana la waayey axnaf baa suuqa u gashay macnaha walam yakun muusan ahayn qays ninka lagu magacaabo oo waalidulaxnafi axnaf aabihii ah ma uusan ahayn fii duwaabati min qowmihi qoomkiisa dadka ugu sarsareeya dawaabada macnaha dadka masaayada iyo sharafta cashirada ka dhexle baa loola jeedaaye dadka korkore ee darajada sare ah qoomkiisa ma ahayn walaa min xawaashihim kuwa liitee u hooseeyana ma ahayn inamaa kaana wuxuu ahaa min awsaati nnaasi dadka dheere derajada dhexdhexaa dadna waa dad sareeyo aad u hantiyo maalo badan oo magac leh dadna waa dad iska dhexdhexaad dadna waa dad liito hantiyi maali magacba aan lahayn kuwa hoosena muusan ahayn kuwa duwaadka ahe sareeyana kuma jirin laakiin wuxuu ahaa min awsaati annaasi dadka dhexdhexaadkooda wa kaanat waxay ahayd wilaadatu اlaxnafi axnaf dhalashadiisa meeshii lagu dhalay min manaasili qowmihi qoomkiisa meelihii ay ka deganaayeen harbi yamaama yamaamo dhankeeda qarbi xigtaa dhanka galbeede qorax dhaca ayay ka deganaayeen min araadi najd najid dhulalkeeda waqad nasha'a wuu barbaaray alfataa wiilkii dhallinyaraha ahaa axnaf yatiiman asagoo agoon ah agoonnimuu ku soo koray xayu meel qutila la dilay abuuhu aabbihii wahwa asagoo iflun canug yar ahoo lam yadaruj bacdun aan weli socod bar noqonin asagoon weli idraajin oon socodin oo mtaqaana aan soconin oo socod heer uu socda uusan gaarin ayaa aabbihii la dilay uma ka kabacdi hamarad way buuxisay anwaaru lislaami islaamka nuurarkiisa ayaa qalbow qalbigiisii ka buuxsamay wahwa asagoo hulaamun wiil ah lam yaduraan ma soo bixin weli shaaribahu shaaribtiisa wiilaan weli shaarba yeelan asagoo ah yaa islaamka qalbigiisii ka buuxsamay faqad bacaa arasuulu rasuulkiibaa diray salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh qubayla wafaatihi geerida nebiga ka hor bisanawaatin macduudaat dhowr sanoo faraku-tiris ah daaciya nin daaciya buu diray oo min asxaabihi asxaabtiisa ka mid ah xaggee buu u diray ilaa rahdi alaxnaf ibni qays axnab ibni qays eh, rahdigooda tolkooda iyo jamaacadoodii waa jamaacada qoomkiisa ayuu u diray yadacuuhum asagoo ugu yeeraya ila alislaami islaamnimada fajtamaca waxaa u soo ururay addaaciyatu daacigii ilaa wujuuhi lqowmi qoomka wajiyaalkooda raggii wujuuhda ahaa ee sarsare ayaa u soo kulmay ninkii daaciga ahaa ee rasuulka soo diray wa akhada wuxuu guda galay yaxuduhum inuu ku guubaabinayo cala aliimaani iimaanka ilaah inay rumeeyaan wayacridu calayhim uu u bandhigayo dushooda alslaama islaamnimada fasakata alqawmu qoomkii way aamuseen marka war islaama diinku saan waay rabbi rumaysuu u lahaa shib bay ka dhaheen wajacala wuxuu guda galay bacduhum qoomka qaarkood yanduru inuu eegayo ilaa bacdin qaarka kale way isfiirfiirinayaan maxaan ka samaynaa arrintaa fabaadarahum waxaaba la soo degdegay alaxnaf wa kaana axnafna xaadiran buu ahaa mid goobjoog ah wa qaala wuxuu yidhi yaa qawmi qoomkeeyow maa araakum maxaan dhaco idin arkahayo mutaradidiina aad uga laalaabanaysaan go'aanka maxaad u mutaradiyaynaysaan buu yidhi tuqadimuuna rijlan lug baad hormarinaysaan wa tu'akhiruuna rijlan lugna dib baad u dhigaysaan mar waad soconaysaan mar gadaalbaad maxaan samaynaa ma rumaynaa ma iska daynaa taradud baa idinku jira lugna waad hormarinaysaan midna gadaal baad u dhigaysaan maxaa dhacay wallaahi baan ku dhaartaye inna haadaa midkan alwaafida waafidkee noosoo u soo galay calaykum korkiina lawaafidu khayrin waa wafdi khayreed waayo waa nin khayr la soo galay buu yidhi wainahu asagu yadcuukum wuxuu idinkugu yeerayaa ilaa makaarimi alakhlaaqi dabeecadaha fiicfiican wayanhaakum wuxuu idinka reebayaa can malaa'imihaa dabeecadaha kuwa ugu xunxun taana wuu idinka reebayaa wallaahi baan ku dhaartee maa samicnaa kama aanan maqlin minhu xaggiisa ilaa xusnan wax wanaaga ma ahane maantoo dhan intuu hadlaayey khayr mee wax kale nooma sheegin faajiibuu ajiiba daaciya alhudaa ninka hanuunka idinkugu wacaya tafuuzuu waad liibaanaysaan bikhayraya اdunya wاlaakhira waa waa canug yar khayr adduun iyo mid aakhiraad ku liibaanaysaane ninkan ajiiba famaa labihuu ma aysan habsaamin ayagana ma daahin an aslamuu inay islaameen waslama macahum alfataa kii dhallinyaraana maxigoodu la islaamay axnafna wuu la islaamay uma kabacdi wafada waxaa u soo wafdiyeeyey oo u soo galay rasuulka kibaaru lqawmi qoomkii reer eh, dadkiisii ahaa kuwoodii kibaarta ahaa ee waaweynaa cala rasuuli bay u soo wafdiyeen salawaat ullaahi wasalaamuhu calayh hayra alaxnafi axnaf mooyaane lam yafid macahum ma uusan soo raacin asaga wafdiga ka mid ma ahayn lixadaahati sinihi way da'diisaa yarayd canug iska yar buu ahaayo wafdinimo aan markaa geli karin faxurima faxurima waxaa laga xaaraantinimay meesha uu ku waayey min sharafi suxbat suxbada sharafteeda saxaabi ma noqon waayo waa sidii najaashi oo kaleo nebigana nool uu rumeeyey mana uusan arkin laakiin raggan soo baxaye rumeeyey haddana nebiga arkay saasay saxaabo ku noqonayaan marka ninkii eh, eh, ahaa axnaf asagu ma uusan helin oo wuxuu meesha ku waayey sharaftii saxaabanimada walaakinahu laakiinse lam yuxram ma weynin oo lagama xaaraantinimaynin min rida rasuuli rasuulka inuu raali ka noqday rasuulkii alkariimi sharafta lahaa sala اllahu calayh wasalam canhu axnaf xaggiisa wa ducaa'ihi iyo ducadii nebiga lahu asaga u duceeyey nebigaa u duceeyey sal اllau alayh wasalam nebigana kariimka ah raali buu ka noqday axnaf taa wuu helay laakiin suxbadii aragtidii ayuu waayey xadaa wuxuu ka sheekiyey alaxnaf qaale wuxuu yidhi alaxnafu baynamaa wakti ana anigoo atuufu tawaafaya bilbayti alcatiiqi baytka catiiqa ah anoo saa u tawaafaya waa xaramkee fii zamani cumar ibn اlkhaaabna ay tahay waktigii cumar radia allaahu canhu id laqiyanii rajul ninbaa ila kulmayo acrifuu aan gartay nin markii aan cabaar fiiriyey aan fahmay horay ninaan u arkay uu yahay ayaa ila kulmay faaqada biyadii gacantayduu qabtay wa qaala wuxuu ii yidhi alaa ubashiruka ma kuu bishaareeyaa alaa ubashiruka miyaanan kuu bishaaraynaynin qultu belaa haabaan idhi buu yidhi qaala wuxuu ii yidhi amaa tadkuru ma xasuusataa yowma maalintii bacafanii uu isoo diray rasuulu llahi salawaatu llaahi wasalaamuhu calayh ilaa qowmika tolkaaga xaggooda liyadacuwahum saan ugu yeero ilalislaami islaamnimada fajacaltu aan guda galay adacuuhum inaan ugu wacadda islaamnimadii wa acridu aan u bandhiga calayhim korkooda addukhuula soo gelitaan fii diin illaah diinka alla ay soo galaan oo faqulta anta adi aad tidhi yowma idin maalintaa maa qulta wixii aad tidhi hadalkii war rumeeya waa wafdi khayr wada warsaan maaha maxaa u dib dhacaysaan hadalkii aad tiri ma xasuusataa qultu balaaha qaala wuxuu yidhi fainii anigu rajactu ila اnabiy nebigaan u laabtay calayhi الsalaau wasalaam wa akhbartuhu waxaan u sheegay nebiga bimaqaalatika orahdaadii iyo sidii aad dadka kula hadashay faqaala wuxuu yidhi allaahumma kfir ilaahu u dembi dhaaf lilaxnafi axnaf ilahu u dembi dhaaf ilaahu cafi fakaana alaxnaf wuxuu ahaa yaquul mid yidhaahda maa min shayin shay ma jiro oo min camalii camalkayga ka mid ah arjaa looga rajo badan yahay lii anigoon aad u rajaynahaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo oo min dacwati rasuuli calayhi salaatu wasalaam ducadaa rasuulka ii duceeyey waa waxa aan ugu rajo badanahay maalinta qiyaamo inaan markaa ku liibaano walamaa markii laxiqa uu haleelay alrasuulu اlkariim rasuulkii sharafta lahaa birafiiqi اlaclى oo rafiiqii sare markuu haleelay uu dhintay macnaha waalaca uu soo baxay musaylama alkadaabu musaylama alkadaab ahaa cala annaasi dadka uu la soo taalac ula soo baxay biifkihi been abuuradkiisii ahaa anaa nebi ah wartadda ay ka ridoobeen can ilislaami islaamkana bisababihi asaga sababtiisa man irtadda intii ridowday oo nebinimo asaga u aqoonsatay madaa wuu aaday ilayhi xaggiisa alaxnaf ibni qays axnaf ibni qays wuxuu soo aaday musaylama alkadaab bin qays maca camii adeerkii baa la socday adeerkiisaa la socday adeerkaasoo lagu magacaabo almutashamasi mutashamas adeerkii mutashamis iyo asagaa isi soo raacay eh, waxayna u soo aadeen liyalqiyaahu waxay u aadeen liyalqayaahu say ula kulmaan asaga wayasmacaa ayna maqlaan minhu xaggiisa maalintaa musaylamo waxay ugu yimaadeen axnafii adeerkii inay la kulmaan ayna markaa dhegaystaan wa kaana alaxnaf yowmaidin maalintaa wuxuu ahaa fii bawaakiiri shabaabihi dhallinyaronimadiisu miday cusub tahay mid bawaakiir ahoo ay cusub tahay oo awaa'il dhallinyaronimo ku jira ayuu markaa ahaa maalintaa ay tegahayeen falamaa markii kharaja ay ka soo baxeen min cindihi agtiisa qaala almutashammasu baa liibni akhiihi walaalkii wiilkiisa waa axnafe wuxuu ku yidhi kayfa ra'ayta arajul ya axnaf ninka seed u aragtaa waan u tagnay waan la soo sheekaysanaye bal ka hor maxaad u aragtaa faqaala axnaf wuxuu yidhi ra'aytu waxaan arkayoon u arkaa mubtilan mid mubtil ah baatiloole inuu yahay beenaale been badan yaftarii abuuranaya alkadiba beenta cala allaahi alla dushiya annaasi dadka ilaahayna waa ka been abuuranaya dadkana been buu u sheegayaa faqaala lahu camhu camhu adeerkiyaa wuxuu ku yidhi mumaasixan asoo la kaftamaaya alaa takhshaa miyaadan ka cabsanin axnafow calaa nafsika nafsadaada in akhbartuhu inaan u sheego bitakdiibika iyaahu beenitaankaasi aad beeninaysid hadda haddaan u laabto oon dhaho kii ila socdeen yaraa ee adeerkaan u ahaa waa ku beenisan yahay nebinimadaadu ingiraya taa ka cabsan maysid miya maxaa jawaabtan xoogaad isiinayso saasuu markuu yidhi in akhbartu inaan u khabroon u sheego bitagdiibika iyaa faqaala axnaf wuxuu yidhi cinda daalika marka agteeda ukhaalifuka ana waan ku dhaarinayaa buu yidhi cindahu maselama agtiisaan kugu dhaarinayaa fahal taxlifu ma dhaaranaysaa annaka adiga lam tukadibhu inaadan adigana beeninin kamaa kadabtu saanay u beeniyey anigana meeshaan kugu dhaarina waxaan leeyahay hala dhaariyasaan ani u beeniyey aan kuu beeniyo asagana u beeniyey watadaaxaka alfataa waacam way qosleen marka ila markar way kaftamaayeen kaftan bay markaa ka ahayd watadaaxaka way qosqosleen alfataa iyo wacamuhu wahabataa waxay ku sugnaadeen calaa islaamihima islaamkooda maysan ridoobin ayaga walaa haraabata wax lala yaabo ma aha idaa haddii akhadaka uu ku qabto alcajab yaab haddii yaab iyo waxyaabo lala yaabo ay ku qabato wax lala yaabo oo dhib lahoo aad yaad lagula yaabo ma aha manaha walaa haraabata wax lala yaabo ma aha idaa akhadaka alcajabu cajab hadduu ku qabto wastabdadta bika addahsha ay ku jiidato oo mataqaanaa ay kula tagto bika adiga addahshatu wax dahshi ahoo aad lala wareero min haadihi almawaaqifi mawaaqiftan alxaasimati ee go'an eh, alxaasimati go'aanka leh alxaasimati ee go'an allatii taasoo yaqifuhaa uu dul istaagay alaxnaf fii cadaa'imi alumuur umuurooyinka kuwa ugu waaweyn cala alraqmi ayadoo ay jirto weliba min xadaaati siniya soo da'diisa yar warsigaaga iyo cajab inuu ku qabtaa laga yaabaa iyo dahshi mawaaqiftaa go'aan ka lehee go'aan uu dul istaagaya axnaf oo umuuraha waaweyn ah cala araqmi weliba ayadoo ay jirto min xadaaati sinihi da'diisoo yar laakina laakiinse cajabaka yaabkaaga yaabka aada yaaban tahay yaabkaaga iyo cajabkaaga sayanqadi wuu go'i doonaa wadahshatuka wadahshataka wareerka aad ku haayana satazuulu waa zuuli doonaa wuu bixi doonaa idaa carafta haddaad baratood ogaata anna fataa bani tamiim wiilkaa dhallinyaraha reer bani tamiim ah kaana inuu ahaa naadiratan mid naadir ah oo min nawaadiri dahri zamanka nawaadirtiisa ka mid ah waa qofka dhifdhifkee la helo qof waxaa jira marka loo baahdo war yaa jooga hal qof baa la tilmaamaya ama labo dhakhtar fiican ma joogaa mid baa la tilmaamaya toonkuu joogaa baa la leeyahay waxyaabaha nawaadirta ah taasaa markaa loola jeedaa marka dadka nawaadirtae dahrigu ka mid ahaa fii xiddat alkhaairi fii xiddat alkhaatiri waa qalbiga qalbigiisa khaadiradiisa xiddadeeda iyo afbadnaanteeda macnaha wuxuu lahaa qalbi aad iyo aad xiddo ah wa tawaqud اdakaa'i garaadkiisa tawaqudkiisa iyo sida uu u weyn yahay markaad ogaato wa sidqi nadrati aragtidiisa runteeda wasafaa'i alfitrati iyo diintiisa saafinimadeeda intaa markaad ogaato cajabkii ku haayey iyo wixii oo dhan way zuuli doonaan wa annahu asagu kaana wuxuu ahaa mundu laga bilaabo nucuumati adfaarihi intay cidyaalkiisu jilicsanaayeen amay qoynaayeen waa intuu dhallinyaro ahaa ee yaraabaa loola jeedaa yujaalisu mid la fadhiista buu ahaa mashyakata qawmihi qowmkiisa odayaashoodu la fadhiisan jiray weligii dadka akhyaartuu dhex jiray asaga wayakshaa wuxuu dabooli jiray kasoo qaybgelahayo waaye andiyatahum meelaha naadiyaalkooday fadhiistaan wayashhad wuxuu xaadiri jiray mu'tamaraatihim shirarkooda meelay odayaashu ku shirayaan waa ka wuu joogaa wayatatalmad waxaa talmiid uu u noqday calaa aydi xukamaa'ihim dadka xukamada ee cilmiga badan gacantooda iyo wa xulamaa'ihim kuwa dulqaadka badan xadaa wuu ka sheekeeyey can nafsihi nafsadiisa waa axnafe qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaanu ahayn nakhtalifu kuwa isku bedelo isku khilaafa oo mar kasta eh, taga ilaa majaalisi qays bin caasim alminqariyo ninka lagu magacaabo majaalistii meelaha fadhiisto linatacallama minhu saan uga barano alxilma dulqaadka dulqaadkaan aad uga baran jirnay qays ibni caasim kamaa nakhtalifu saan isugu bedeli jirna mar kasta u aadi jirnay ilaa majaalis alculamaa meelaha culimmadu ay fadhiyaan linaltaqiya saan uga qaadana minhum xaggooda alcilma cilmiga sida cilmiga aan u baranayno yaan dulqaadkana u baranaynayo qofka dulqaadka laga bartay dulqaadka dheeraa waa qays ibni caasime meelaha uu fadhiistaan tegi jirnay buu yidhi fa qiila lahu waxaa loo yidhi axnaf wama aladii kii muxuu yahay balaqa uu ku xeel dheeraaday balaqa uu gaaray min xilmii dulqaadkiisa waxa kugu cajaa'ibta badnaa ee dulqaadkii qays bin caasim maxaa ka mid ahaa fa qaala wuxuu yidhi ji'tuhu waan u tegey maratan mar fara'aytu waxaan arkay qays ibnu caasimo qaacidan fadhiya bifinaa'i beytihi gurigiisa barxaddiisii bannaankiisa fadhiya muxtabiyan jilba xirtay muxtabi ah ku jilba bixamaa'ili sayfihi seeftiisa xarigeeda intuu soo qaatuu dhabarka saa usoo gashtay yuu ku jilba xirtay yuxadiu u sheekaynaya qowmahu qoomkiisa ayaan u tegey fasallamtu waan salaamay wajalast waan iska fadhiistay buu yidhi wamaa huwa maba ka soo wareeginba ilaa qaliilun in yar maahane xataa samicnaa ilaa aan maqalnay inteenii meesha fadhisay dajatan buuq baan maqalnay qayla halkaa naga soo gashay waa waa buuq iyo dajo iyo hadal dheer ah fanadarnaa waan eegnoo waan fiirinay fa idaa bihi waaba asagoo waa qayse qad utiya lahu loola yimid oo loo keenay bishaabin bishaabin dhallinyaro maktuufin garba xiran wiil dhallinyaro ahoo garbaduub u xihan baa loo keenay wa aakhara iyo ku kaloo maqtuulin la dilay mid meyd ahna waa la wadaa midna garbaduub buu u xihan yahay qays baa meesha loo keenay wa qiila lahu waxaa loo yidhi haadaa midkan garbaduubka u xidhan ibnu akhiika waa walaalkaa wiilkiisa waa wiilkaad adeerka u tahay qad qutila wuxuu dilay ibnaka wiilkaaga fulaanan hebel ah waa kanuu meydkiisii la wado waa ilma adeer walaalkaa wiilkiisaa garbadub loo soo xiroo laguu keenay wiilkaagii buu dilay maydkiisiina waa kanaa fawallaahi axdaf wuxuu yidhi allan ku dhaartaye maa xalla ma furin ma iska furin ma furin buu yidhi xubwatahu xubwatahu xubwatahu eh, ma uusan furin ee eh, xubwigiisii waa jilbixirashadii iskama furin walaa qaaca mana uusan goonin qays kalaamu hadalkiisa meeshiis buu ka sii watay cabaar kadib uma iltafata wuxuu eegay ilaa ibni akhiihi walaalkii canuguu dhalay kii garbaduubku xidhnaa wa qaala wuxuu dhahay yabna akhii walaalkay wiilkiisiiow qatalta ma waxaad dishay ibna camika adeerkaa wiilkiisa faqaacta ma goysay raximaka raximkaagii miyaad biyadiga gacantaada ku goysay buu yidhi waramayta ma turtay nafsaka nafsadaada miyaad ku dhufatay bisahmika gamuunkaaga ilan waxay la mid tahay asoo gamuunkiisi isku dilay saa darteed saas miyaad samaysay uma kadib qaala axdqays wuxuu yidhi libnin wiil oo lahu asaga uu dhalay aakhara oo kale oo kii dhintay aan ahayn qum yaa bunaya wiilkaygiiyow kac adigana faxulla ka fur kitaafa ibnu camika ina adeerkaaga xirnaatii garbatuubkuu xihaya ka fur buu yidhi iska sii daa wawaari akhaaka walaalkaagana aas ka dhintay uma kabacdi suq kaxey ilaa ummihi hooyadii ka dhintay hooyadii noocaskiise mi'ata naaqatin boqol halaad u geey diyatan ibnahaa waa diyo canugeedii ahe boqol halaad u geey buu yidhi hooyadii waa diyadiisiiye ah. fa innahaa arrintan hariibatun hariib waaye wallah wax lala yaabo buu yidhi waa shay hariib ahee kaxay buu yidhi boqol halaadna u geey ina adeerkaagana garbaduubkii xargaa kuu xerxeray ee ka fur walaalkaagana aas walaq macnaha waa dulqaad iyo xilmi ka ugu sareeya walaqad utiixa waxaa loo suuro lilaxnaf ibni qays an yatatalmada inuu talmiid u noqdo oo macallin inuu arday u noqdo calaa ydi jillati saxaabati alkiraam saxaabadii fiicfiicneed sharaftii karaamada lahayd kuwoodii ugu waaweynaa gacmahooda wa fii qimatihim waxaa ugu sarreeyey intaa uu la kulmay alfaaruqu ridwaan calayh waa cumar fashahida wuxuu ka qayb galay majaalisahu golihii uu fadhiisan jiray wa samica wuxuu maqlay mawaacidahu wacdiyaalkii cumar wa wacaa wuxuu xifdiyey aqdiyatahu aqdiyatahu xukumyadiisii suu wax u xukmin jiray wa axkaamahu axkaamtiisa fa kaana wuxuu ahaa qays min almaci talaamiid ardayda midka usoo muuqda aladiina kuwaasoo anjabathum dhalisay ama ka soo baxday dheh almadrasaة اcumariya madrasadii cumari loo lisbeeyey waa cumar madrasadiisii wa acmaqihim midka ugu xeel dheeraashada badan buu axnaf ahaa ardadiisa ta'auran ku raad noqosho iyo raadayn bimucallimihaa mucallimkeedii madrasada uu ka soo baxay mucallimkeedii nin aad ugu dayda ta'aurka midka ugu xeel dheer buu ahaa alcabqariy ninka cabqariga ah alfadhi asagoo kale aan la arkin cabqariga waa qofka ugu wanaagsan macallinkii madarasada ee cabqariga ahaa waa cumare eh. haddana fadhiga ahaa ee sarreeyo asagoo kale aan la arkin ninka ugu xeel dheer xagga ku dayashada axnaf buu ahaa walaqad qiila lahu waxaa loo yidhi daata maratin mar mararka u saaxiibka ah bima maxeebaa uuti bima uutiita maxaa lagugu siiyey oo aad ku heshay maa uutiita wixii lagu siiyey oo min alwaqaari degenaan iyo alxikmata xikmad ah su-aashaasaa la weydiiyey axnaf faqaala wuxuu yidhi bikelimaatin kelimadooyin baan ku helay samictuhunna aan ka maqlay min cumar ibn اkhaaab xayu meel qaala uu yidhi man mazaxa qofkii kaftama kaftankiisa bataa qofkii maazax ku sameeyo kaftankiisu bato istukhifa bihi waa la caqli fududaystaa dadku ay ku ciyaaraan haddaad noqoto nin meeshuu yimaadaba dadka ka qosliye masaax badan oo kaftan badan marka gobolkeed markaad timaado qof dankaa gelaysa ma laha xilli waxay dadku ku jiraanba qosol ba aan loo baahnayn aadna inaad dadka qoslisaa rabtaa marka istikfaaf baa lagugu samaynayaa qoomkiisa way fududaysanayaan ninka noocaas waa la caqli fududaystaa marka masaxa nebigu wuu masixi jiray sal allau alayh wasalam mana badnayn markuu e, mazaxayo ama uu kaftamayana kuma hadli jirin ilaa khayr iyo xaq maahana sal allau aleh wasalam marka saasaa loo baahan yahay mararka gobol ka waa la kaftamaa laakiin kaftanku waa inuu run noqdo waa inuu xaq noqdo waa inaadan badinin waayo qof kastoo masaaxiisii kaftankiisu bato dadka way caqli fududaysanayaan kii leewaayo naga daaya lagu leeyahay marka in badan baa mazax laiska daayaa waman akara qofkii badiya min shayin shayna curifa bi waa lagu aqoonsadaa wax haddaad badisoo tikraarisana shaygaasaa lagugu aqoonsanayaa tilmaam baa lagaaga dhigayaa waman kaura kalaamuhu qofkuu hadalkiisu bato kahura saqatuhu qaladkiisaa bataa hadalka faraha badan qaladkaa bataa saqadkiisa iyo gafkiisa iyo qaladkiisaiyo khadi'iisa wuu bataa qof kasta qof kale intuu ka hadal badan yahay wuu ka dembi badan yahay qof kasta qof kale intuu ka aamus badan yahayna wuu ka dembi yar yahay sidaa darteed buu xadiisku tilmaamay qofka allii maalin qiyaamo rumaysan khayr ha ku hadla ama ha iska aamuso sidaa darteed waman kaura qofkuu bato kalaamuhu kaura waxaa bata saqatuhu qaladkiisa waman kaura saqatuhu qofkuu khata'iisii dembigiisa batana qalla xayaahu xishwadkiisa yaraada xeshoodkiisa ayaa markaa yaraanaya waman qalla xayaauhu qofkii sariigtiisu ay yaraatana qalla waracahu xalaalnimadiisaa yaraataa waman qalla waracahu ninkii xalaalnimadiisu yaraatana maata qalbu qalbigiisaa dhinta khalaas waa darajada ugu dambaysa marka qalbiga hadduu mar dhinta wax kale oo dhimani markaa ma jiro waqad tasanama alaxnaf ibnu qays qawmuhu waqad tasanama way madaxaysteen oo madax bay ka dhigteen alaxnaf ibnu qays qowmuhu qoomkiisa cala araqmi ayadoo ay jirtay min annahu asagu lam yakun inuusan ahayn min aclaahum midka ugu sarreeya xasaban xagga xasabka xagga dhalashada iyo dadnimada uguma saraynin walaa ajalihim midka ugu weynna ma uusan ahayn oo la jalaaliyo la ciseeyo umman wa abban hooyo aabbaba waan soo tilmaanay dad iska caadi bay ka dhasheen walakam sa'alahu meeqay su'aaleen asaa'iluuna dadka wax weydiiya can siri daalika arrintaa sirteeda sababta asagoo sidaa ah madax uu ku noqday walakam meeqaa sa'alow su'aalay oo isweydiiyey assaa'iluuna dadka saa'iliintee su'aalaha weydiiya can siri daalika arrintaa sirteeda faqaala lahu axaduhum midkoodaa wuxuu ku yidhi man aladii keeba yusawiduhu ay madax ka dhigtaan qowmuhu qoomkiisa yaa abaabaxrin abaabaxriyo faqaala wuxuu dhahay man kaana fiihi qofkii laga helo arbaca khisaal afar khisaal afar waxyaabood saada way madaxaystaan qowmahu qoomkiisa hayra mudaafic mudaafacin hayra mudaafic asagoo markaa ah wax ka hortegaaya ama kula qabsanaaya amase ka dhigahaya waxa uu qaatay aysoona markaa jirin hayra mudaafic asagoo ah yay dadkiisa madax ka dhigtaan waa qof afar waxyaabood qofkii markaa laga helo wax ku riixaya amase dadnimadii iyo madaxtinimadii raba inay ka qaadaan uusan markaa jirin ayrkeed faqiila lahu waxaa loo yidhi wamaa haadihi alkhisaal waa maxay qaybaha faqaala wuxuu yidhi man kaana lahu qofkii leh diinun diin yaxjuzuhu xajizaysa diin xabisaysa oo xumaanta ka celinaysa o wa xasabun dhalasho iyo xasab iyo dadnimo yasuunuhu ilaalisa xasab iyo qabiil fiican ka dhasho haddana ilaaliya wa caqlun caqli leh yurshiduhu hanuuniya waxayaaun iyo sariig yamnacuhu ka mancinaysa waxyaabaha xumaanta ah hadduusan qofka madaxweynaha sariig lahayn waa dhibaato caqli toosiye hadduusan lahayn waa dhibaato xasab ilaalisa hadduusan lahayn waa dhib kale diin xaqa iyo wanaagga tusisay xumaanta ka reebta hadduusan lahayna dhibkeeday leedahay walaxnaf bacda dalika markaa kadib axadu xulamaa'i alcarab buu noqday intaa wixii ka dambeeya dadka dulqaad ka badane carabta ka mid a ah, ka mid ah noqday aladiina kuwaasoo duriba la samaysto bixilmihim dulqaadkooda almaala tusaalaha hole ayaan u soo marnay alxilmu axnaf saa darteed dulqaadkiisa tusaala loo soo qaadan jiray waqad balaqa wuxuu gaaray min xilmihi dulqaadkiisa ana camar ibnu ahtami ninka lagu magacaabo yaa aqra wuxuu ku diray rajula nin axnafoo iska joogaa nin uu kusoo diray wuxuu yidhi bax ninkaas axnaf la yidhahda caay wax kastana ku sheeg aqra wuxuu ku diray rajula nin bisabbihi caaydiisa sabban caay caay buu ku diray caydaasoo muqdican aad u xun yufiiru kicinaysa alxafaa'ida dareemaha iyo ciilka iyo xanaaqa dhan kicinaya ayuu yidhi cay noocaas soo cay wuu yimidoo wuu dul istaagay cay buu ku bilaabay laakina alaxnafa dalla wuxuu ahaaday saamitan mid iska aamusan waa la kor taagan yahay saan baa tahay kelab baa tahay daayar baa tahay waa dul taagan yahay cay buu ku wadaa axnaf dalla saamitan mutriqan madax raaricinaya maba la fiirin xataa in dad hadlaayo iyo in lala hadlaayo in la caynayo in la ammaanayo danba lagama gelin madaxiisa hoos iska raariciyey falamaa markii ra'aa u arkay arajulu ninkii annahu laa yujiibuhu inuusan u jawaabaynin walaa ya'bahu danna uusan ka gelin lahu asaga akhada wuxuu qaatay ibhaamahu ibhaamkiisi buu soo qaatay suulkiisi intuu soo qabtay fii famihi afkiisuu geliyey wajacala wuxuu gudagalay yacadduhu inuu qaniinayo waa qoomamaynaya macnaha wahwa yaquul asagoo odhanaya waa saw'ataah alla ceebtaydii waan ceeboobay wallaahi maa manacahu allaan ku dhaartee kama mancin min jawaabii inuu ii jawaabo ilaa hawaanii daciiftinimadayda maahane caleyh korkiisaan ka daciifa inaan waxba ahayn buu i arkay saasaa waxay keliftay buu yidhi inuu ii jawaabi waayo waayo caayda waxay dagaalka wuxuu fiicnaadaa marka intaad cayso lagu caayo haddana wax kale aad dhahdo meesha marka aad bay xaraaro u yeelataa way kacdaa laakiin maantao dhan haddaad caydo shib lagaa yahay maantao dhan haddaad xanaaqdo shib lagaa yahay maantood haddaad dagaal la fafakanayso lagaa aamuseen gacmaha lagaa reebto adaa marka dambe xanaaqaaya saa darteed baa qofka hadalka kugu badiya aamuskaa lagu badiyaa waad ka badinaysaa in badan dadku waxay ka xanaaqaan annaga waxaan u malaynaa tabarta iyo awooddii wax iska celiska kuy ku caaya caay kii kula dagaalo la dagaal ma aha waa ka ku caayo ka aamus ku qosol mararka gobolka mida xataa u dhoola caddeey markaasaad ka badisay qofka saa darteed baa maryamo waxaa la tilmaamay markii nebi ciise dashay calayhi salaam ay dheen xaggee ka keentay canuga yaa ukhta haaruun maa kaana abuuki imraa saw wamaa kaanat ummiki baqiyan maxay samaysay faashaarat ilayh fartii un bay ugu fiiqday waaba xanaaqeenba qaaluu kayfa nukalimu man kaana fi lmahdi sabiya bal maantao dhan hadalkaasay lahaayeen waxbay ka sheegaayeen hoosay u dhigaayeen fartuun bay ugu fiiqday aamuskay ka aamustay ka xanaaqeen marka qofkii hadalka kugu badiya aamuska ku badi waad ka raysay adaa ah qofka guusha markaa helay marka wuxuu yidhi waan xumaadaye xalaagaygiiyow waxaan noqday nin ceeboobaye ninkan wuxuu iigu jawaabi la'yahay daciiftinimadayda waaye daciiftinimadayda waaye ayuu iigu jawaabi la'yahay watafaqa an kaana alaxnaf yamshi waxaa dhacday ittafaqa waxaa dhacday an kaana inuu ahaa alaxnaf yamshi mid socdo maalin fii xawaashi albasra basra duleedkeedu saa isaga socday khaaliyan binafsihi asoo khaali ah keligii nafsadiisa fatacarada lahu waxaa u soo rajulu nin jacala wuxuu guda galay yashtumu inuu caynayo haddana wayuciibuhu uu ceebaynayo wayusmicuhu uu maqal siinayo alkalaami hadal midka ka ugu xun hadalba hadalka midkuu ka qawaarisan yahay uu ka foolxun yahay yuu maqal siinayaa saakit waa aamusan yahay axmed maadin waa iska socdaa fii ariiqihi in dhegna jaraq looma siinin caay iyo waxbuu ku wadaa asna waa iska socdaa falama qtarabaa markay usoo dhowaadeen min annaasi dadkii waayo cabaar banaankaa laga yimide waxaa la soo gelayaa magaalada dad meel jooga markay usoo dhowaadeen iltafata axnaf wuxuu eegay ilaa rajul ninkii ninkii cayda waday yuu saa u fiiriyey wa qaala wuxuu yidhi yabna akhii walaalkay wiilkiisiiyow in kaana qad baqiya min kalaamika fadlatan haddii hadalka wax kuu dhiman yahay faqul halaan ciyow idheh buu yidhi bobsi cay kale hadday kuu dhimantaha adii caynayso dhaqso buu yidhi faina qowmi qowmkayga idaa samicuu hadday maqlaan maa taqul waxaad dhahayso asaabaka minhum ada dhib baa kaa gaaraya xaggoodee adoo cayda igooda haddaan tolka dhex galo hadday i maqlaan waa ku googoynayaan adoo dhane intaan bannaanka ka joognoon gudaha u gelin waa istaagayaaye hadday wax kuu dhiman cayda igu dhammaystir buu dhaa igu buuxi وكاaن الأxنف wuxuu ahaa فوقa ذaلiكa intaa kor wixii ka sareeya kullhi dhammaan cabاadan mid cibaado badan sawaaman soom badan qawaaman istaagid badan zaahidan ka fogaansho badan oo nacib badan bimaa fii aydi nnaas waxa dadka gacmaha ku jira wa kaana wuxuu ahaa idaa janna hadduu madoobaado calayhi korkiisa alleylu habeenka asraja wuxuu shidan jiray misbaaxahu faynuustiisa wawadacahu wuxuu dhigahayay faynuusta qariiban minhu meel u dhow wawaqafa wuxuu istaagahayay fii mixraabihi mawlaci yalow ku tukanayay gurigiisa yusalli asoo tukanaaya haddii habeenkii la gaaro faynuusu shidanaa meeshuu soo dhiganayaa salaad buu markaa gelayaa wahwa asagoo yatamalmalu tamalmula saqiim tiihaya macnaha talamlam ka soo baxaya sida qofka saqiimkee jiran wayabkii oynahaya bukaaa faakili faakil suu u ooyo oo kale faakil macnaha waa faaqidka cunugiisii waayey qof madi ah oo hal cunugoo madi a haystaa kiina waayey ama ka dhumay ama laga qaatay suu ooyo kale ishfaaqan cabsasho uu ka cabsanayo min cadaab illaah wa khashyatan cabsi min qadabihi ilaahay xanaanqiisii qadabkiisa uu ka cabsanaayo yuu la oynayaa wa kaana wuxuu ahaa kullamaa mar kastoo istashcara uu dareemo denban inuu dembi sameeyey oo min dunuubihi dembiyaalkiisa ka mid ah ow laaxa ama ay u soo baxdo lahu asaga caybun ceeb oo min cuyuubihi caybihiisa ka mid ah qaraba wuxuu u dhowaynayaa isbacu fartiisa min misbaaxi faynust faynusti maanta o dhan shideed ee kulaelka ahayd yuu farta saa u saarayaa laguma hayn karo waa gubanaysaa wa qaala wuxuu leeyahay xasi yaa axnaf xasi buu leeyahay dareen macnaha xasi buu leeyahay macnaha wuxuu ula jeedaa isceli adkayso gacantuu saa u saaraya wuu gubanayaa ma ka soo qaadayo xas dareen yaa axnaf maa xamalaka maxaa kugu xambaaray calaa an facalta kada yowma kada maalin hebel inaad maxaa samayso gacantii wuu gubayaa macnaha wayxakaw halaagaagii yaa axnafow idaa kunta haddii aad tahay laa tutiiqu midaan kari karin alyawma maanta lahaba almisbaaxi faynuusta holaceeda iyo xanuunkeeda walaa tasbiru calaa xarihi kulaelkiisa aanu ku sabri karin faynuustan fakayfa tutiiqu seed u awoodi kartaa hadan berito lahaba jahanama jahanama holaceeda seed u awoodi kartaa watasbiru seed ugu sabraysaa calaa adaahu dhibkiisa allaahumma ilaahayow in takfir lii haddaad ii dembi dhaafto fa anta adiga ahlu lidaalika ehel baad u tahay huwa ahlu taqwa wa ahlu lmaqfira ilaahayow ehel baad u tahay dembi dhaaf wain tucadibnii haddiise aad ii cadaabto fa ana ahlun lidaalika anaa ehel u ah buu yidhi ilah haddaad ii dembi dhaaftana anaa shaqaystay meehe adaa ehel u ah haddaad i cadaabtana ima dulminine anaa ehel u ah radia allah ilahay ha ka raadi noqdo can ilaxnaf ibni qays waardaah ilaahay ha raali geliyo faqad kaana wuxuu ahaa raa'icatan cajaa'ib oo min rawaa'ici zamaani zamaanka cajaa'ibta soo martay ka mid ah oo darban buu ahaa tusaale iyo darbi fariidan sareeya fadi ahoo aad u sareeya oo min annaasi dadka xaggoodu markaa u ahaa axnaf ibnu qays qisadiisii cajaa'ibta badnayd meeshaasaan uga baxnay laakiin wuu noo soo noqon doonaa habeen dambe haddii rabbi idmo waa axnaf ibnu qays oo mar labaad noo imaan doonaa waa inuu habeen dambe haddii rabbi yihahdo wabilahi tawfiiq wallahu subxaanah wa tacaala aclam